الوهاب رحمه الله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله باب ما جاء وحي ku yimid fii man lam yaqnac qofka aan ku qancin oon ku kaaftoobin oo bilxalifi billaahi ilaahay haddii loogu dhaarto aan ku qancin allah waa tilayidhi alla keligiis ha lagu dhaarto subxaana wa tacaala oo kayrkiisii aan lagu dhaaranin qofkii marka ilaahay kayrkiisa ku dhaartana waa shirki wey sababtoo dhaarta waxa ay culimmadu yidhaahdeen waxay keenaysaa tacdiim cidda lagu dhaaranayo in la weyneeyo haddii wax la weyneeyana allah ugu weyn subxaanahu wa tacaala marka asaga in lagu dhaarto maadaama allah ku dhaarashiisa ay tacdiim ay tahay iyo weyneyn oo qofka mu'minka ahi markuu dhaaranayo uusan maaragtay isagoo beentuba ay bannaan aysan bannaanayn oo beentu ay xaaraan tahay qofka mu'minkaa haddana markuu allah uu ku dhaarto subxaana wa tacaala min baabi owlaa inuu run ku dhaarto sababtoo been in lagu dhaarto waxaa dhahnay kabaa'ir aad iyo aad u weyn waayo maadaama ay sidaa tahay qofka haddii loo dhaarto qofka qofkii waxbaa ka galay waxbaa looga soo sheegay wuxuu yidhi waxaasaad iga sheegtay waxaasaad iga qabtaa soo ma wixii marka haddii uu qofkii qof kauu ka dhaarto oo yidhahdo waxaas ma samayn ama ma qabo qofkaasina qof oo mu'mina ah, oo maaragtay run lagu tuhmaayo uu yahay markaas waxaa loo baahan yahay in qofkaasi qofka uu ka rumaysto haddii uu qof mu'minoo run lagu tuhmaayo uu yahay amaa hadduu qof faajirahoo kab iyo kitaab ay isku mid yihiin haddii aysan xugun oo qaadiga agtiisan ahayn qasab maaha inaad rumaysatid laakiin qaadigoo kale hadduu xukmi waxbaad ku soo dacwootay markhaatiyoo kale maaragtay ma haysatid qasab waxay noqotay in qofkii la dhaariyo qofkuna waa ogtahay inuu been sheegayo marka markaasoo kale dacwadii inaad ka hartid ood ku qanacdi sababtoo ah dacwada marka la soo oogaayo qasab maahan inuu qaadigu uu sida saxda ah xukumo waxaa dhici karta qaadigu sida saxda ah inuusan ogeyn markhaatiyaalka iyo dhaarta iyo shuruuddaas unbuu fiirinaya laakiin waxaa la rabaa waxaan khusuumada iyo dooddu inay dhammaato aan la isdilinoo la kala baxo taasaa mabaadi'da qaadiga ka mida qof walbaa wixiisa in la siiyo cadaaladda waa mabda' weyn waa haddii la heli karo haddii aan la heli karinna dadkan in la kala reebo reeboon hadhow la isdilin ayada lafteeda marka maqsuud waa marka waxaa la rabaa qofkii loo dhaarto inuu markaa qofka dhaarta uu ka rumayso hadduu qof runlow ou yahay haddii kale uusan rullo ahayn laakiin qaali ou xukumo waxaa la rabaa meesha inuu ku joojiyo sababtoo ah waxaa weeye waa in khusuumadii iyo doodii waa in la joojiyo hadhow aan dhiig layska cabinayo can ibni cumara waxaa laga wariyey anna rasuula allahi sal allahu calayh wasalam rasuulka alle qaala inuu yidhi laa taxlifuu ha ku dhaarannina biaabaa'ikum aabbayaalkiina ha ku dhaarannina oo waxaa weeye dhaarta ilaahay lagu dhaarto tacdiim bay keenaysa cidaan allaahayna marka haddii aad ku dhaarisid ilaahay baad la sintay shirkigii halkaasuba ka soo gelaya kitaabkaanna waxa weeye baabkiisu waxaa weeye wixii tawxiidka in la xaqiijiyo oo tawxiidka alla loo sugo subxaana wa tacaala wax alla wixii shirkiyana la anfiyo iyo wasaa'isha iyo duruqda iyo dariiqyaalka iyo waxyaalaha uu ku soo gamba karo shirkigoo dhanba in laga hor tago oo la joojiyo marka ilaaha kayrka haddii lagu dhaarto oo aabbahe iyo aabbala'aan iyo nabee iyo lagu dhaarto iyo shawaaribii iyo xayaatii nolosheedii haddii lagu dhaarto markaa waxay keena waxaas inay kula wan ilaahay baad cid kale mid mindhigaysaa sidaa haddana waxaa la yidhi maadaama ilaahay aad ku dhaaranayso ilaahay been in lagu dhaarto ayaduna waa dembi weyne man xalafa billaahi qofkii ilaahay ku dhaarta falyastuqrun ha sheego sababtoo ilaahay inaad been aad ugu dhaaratid oo wax beena aad ku dhaaratid magaca leh waa kabiiro weeye ilaahay kayrkii inaad ku dhaaratid maxaan dhahna waa shirki weeyaan tallaabada saddexaad waxaa weeye waman xulifa lahu billaahi ninkii ilaahay loogu dhaarto falyarda ha raalli noqdo waman lam yarda qofkii dhaarta alle ku qanci waaye falaysa min allaahi ilaahay xaggiisa waxba kama ahan rawaahu ibnu maaja awariy bisanadin xasan sheekh albaanina waa saxiix yeelay meeshaan dhowr mas'alo xadiidka uu sheegoo muhiima horta waxaa lihi tawxiidka ha la xaqiijiyo ilaahay ha lagu dhaarto sababtoo ilaa khayrka in lagu dhaarto waxay keenay shaygaas in la weyneeyo ilaahay waxaan ahayn haddii la weyneeyana shirki baa ka dhalanaya maadaama qofku alla weyn uu ku dhaaranayo markuu dhaaranayo wax runa ilaahay ugu dhaarto beenyowsa ugu dhaaranayo kan saddexaadna waxaa la yidhi haddii ilaahay lagugu dhaarto subxaana wa tacaala falyarda qofkii marka ha raali noqdo ha ku raali noqdo qofkii dhaartii ku qanci waaya waxaa weeye qofkaasi agta ilaahay agtiisa qiimo kama laha marka waxaa marka lagu dhaaranayo waa laba mid inay qaadi agtiisa ay tahay oy khusuumo ay tahay doob inaysan ahayn waa arrin caadi iska tahay qofa waxaa laga sheegay inuu wax kaa sheegay inuu maaragtay faduuliyey waxyaala saas oo kale wixii baa laysku qabsaday qofkii marka waa kuu dhaarta xir waxaas anugu kaama sheegi soo maaha qofkun waa qof lagu kalsoon yahay oy u badan tahay inuusan been ku dhaaranayn dayaanadiisa iyo muru'adiisa marka waa in laga rumaysto laakiin haddaad ogtahay tahay faajir inuu yahay kabia kitaab isugu mid yihiin waxba rumayntiisa kuma qasbanin adiga sababtoo ah markii nabiga u soo dacweedeen niman saxaabada ka midoo nin laga dilay qisadii qasaamada wuxuu dhahay dhaarta markaasay dhaheen ma dhaaro karo in laydinka dilo waxaa layidhi yahuudaa idin dhaaranaysa konton dhaarmood iyo idin dhaaranaysa waxay dhaheen waa dad gaalaa sayn aaminayno nabigu calayhi salaa slam marka jeebkiisuu geedii uu ka bixiyey ma uuna ku qasbinoo inay rumeeyaan yahuudda dhaartooda nabigu kuma uuna qasbin calayhi salaatu wasalaam marka maadaama wax xuquuqahoo la kala goosana aysan jirin qofkiina been lagu yaqaano uusan ka biyo kitaab isugu mid yahay inaad rumaysad waxba qasab ma ah laakiin haddii qaadi agtiisa la isugu yimaado oo xoolaa la ysku haystaa ilmaa la ysku haystaa dacwaa taagan dacwada waxaa weeye qofka mudaciga ah oo qof kale wax ku sheeganayo ma garatay calayhi albayina markhaati uu la imaanaya markhaati laba caadila hadduu keen waayo ama hal markhaati iyo dhaar uu la imaan waayo qofka khasmiga ah oo dooda lagu leeyay muddaca calayhi la yidhaahdo ayay dhaartu markaa kusoo soo wareegaysaa haddii ou dhaarto hadduu run sheegaayo hadduusan run sheegaynba waxaa ku qasbantahay dooda inaad xirtid markaas soo maaha sababtoa ah nin markuu nabiga ou dhulka uu ku soo dacweeyey calayhi salaatu wasalaam oo yidhi ninkaasaa dhul iga goostay markaasuu waa kuu dhaaranaya wuxuu yidhi waa nabiga waa faajir waay markaasuu yidhi hadduu dhul booliyo uu qaato qaydi shibri hal taako oo kale waxaa waaye uwiqa maaragtay min sabci ardiin yowma alqiyaama ow kamaa qaala sal alla calayh wasalam dhulka meeshaas qidcadaas uu qaatay ilaa toddobada dhul oo la qodo beri qoortau ku xambaaraya uu qaadanay marka dembigiisu uu iska leeyahy laakiin dooddii waa inay dhammaato sababta waxaa weeyaan haddii aan marka garta qaaliga layskula tegayo laba hadafa aa ugu muhiimsan hadafka ugu koobaad waa cadaaladoo qofka xaqiisa lah xaqiisa in loo dhiciyo taas markasta lama asiibi karo oo nabigu wuxuu dha calayh salaatu wasalaam innakum takhtasimuuna ilay walacalla bacdukum alxana bixujati min bacd waa gartaad iisoo soo keenaysaa waxaa dhici karta qof doodaay oo laashinoo aftahan inuu yahay qofna miskiin oosa waxba soo dhacsan karin oo garrami karin inuu yahay fa aqdii binaxwi maa asmacu dhaha qaabka aan waxu maqlan u xakaminaya ee qofkii qaatabau dhaha nabiga calayhi salaatu wasalaam xaq owsa lahayn qofkii qaata ha ogaado waa qidca min annaar aan u gooyo oo culammada jumhuurta waxay yidhaahdaan xukmu alxaakimi ma garatay laa yuxalli hadduu xaakimka uu shay xaaraana ooda lahayn kuu xugmiyo hadhow xalaal ma kuu noqonayso dad badan intay wax baadilo ku doodaan oo maxaakimta isla tagaan oo abukaatayaal lacag la siiyo iyo laaluus iyo balaayo ah, hadhow loo soo xugmino waxaa dhici karta nin wadaada culmo inuu yahay hadhow jeegajeegow qosol la fadhiisano wuxuu kale wix waa lai soo xogmiyey wuxuu u malaynaa maxkamaddan qalinka lagu dego ma u xalaalayso qof xooligiisa haddaa ogtahay inaad been sheegayso dacwo beena aad ku doogayso qaaligan oo kuu soo xogmiyey waxba kuu xalaalayn mayso soo maa cadaalad marka mar kastaba lama xaqiiji karo sababtoo ah waxay ku xidhantahay markhaatigu inuu been sheegaa dhici karta kan dhaaranaya inuu been ku dhaaranaa dhici karta laakiin cadaaladii waa in la helo intii laga heli karo haddii cadaaladii la waayo oo qadiyadii cadaalo lagu waayo cala alaqali waa in la helo khusuumadan iyo doodan in la joojiyo hadhow dhiig in layska daadiyo aysa gaarsiinin oo dadkii yacla kala dhaho walow ilaahay baa og laakiin qaaliga asaga waa inuu garta ku dadaalo cadaaladda sida u muuqato inuu ku dadaalo oo weliba baxti uu sameeyo arrinta uu baaro laakiin markii uu dadaalo uu xakumo wixii intaas ka dambeeyo qujufqujufiya lama oggola abiil ha qaad haddii oo raba haddii abiil uu furan yahay oo maxkamad ka sarrayso laakiin waxaa la diidaya hadhow xag xagga in la isku dilo oo mabaadi'da marka waxaa ka mid a ah in cadaalad la helo haddii la xaqiiji waayana khusuumadii in la joojiyo hadhow aan dil iyo balaayo iyo dhibaato iyo maanta ribaa laysku haystaa ama hal ama gabaraa la ysku haystaa ummad dhan aysa marin sida haddaba waddanka ka jirta maadaama wax kala bixiye aan la arkin dibaa laysku qabsanaa ceelaa laysku qabsanaa halaa laysku qabsanaa gabaraa laysku qabsanaya hadhowaa marka qabaa'il iyo magaalooyin dhan ayaa waxaas ku baaba'aya marka in khusuumada la joojiyo waa mabda' sharciga maslaxo sharciga waay qofaa waxaa dhici karta haddaan cadaaladii la gaari karin maxaa maslaxo ku jira cadaaladii waa la raadina waa la gaara soomaan sida waa lagu dadaalaya laakiin khusuumadii in la joojiyana waa mabda saamiyo iima diinta ay dhigayso oo dadki maaragta inay kala haraan can ibni cumar radi allahu canhu ana rasuul lah sal اllau alيh wasalam qaala wuxuu dhahay laa taxlifuu ha ku dhaarina biaabaa'ikum aabbayaalkiinna man xalafa billaahi qofkii ilaahay marka ku dhaaranaya maadaama aabba aan lagu dhaaran karin ilaahay in lagu dhaarto ay tahay qofkii ilaahay ku dhaaranaya falyastuq harun sheego sababto ah ilaahay isimkiisa beenaa ugu dhaaratid waa kabiiro weyn weeye nuqdada saddexaadna maadaama ilaahay isimkiisa maaragtay tacdiim uu yaho qofka muslimka uu tahay inuu ku dhaarto run waman xulifa lahu billaahi qofka ilaahay looga loogu dhaarto falyardah raalli noqdo waman lam yarda oo macnaa isimka alla ha weyneeyo waa sababtoo markaad qofkii mu'minkaa isimka alla kuugu dhaarto haddaa weyney weyse ma garan ilaahay wuxuu leey falaysa lahu falaysa min allaahi qofkaasi ilaahay agtiis waxba kama aha dadaa intay dhaarta ku qanciyaan waxay ku leeyahay ii xila dalaaq ama maanta ma arkaysa aabbala'aan ama qoor iyo xero iigu dhaaro waxaasoo dhan marka waxaway waa sharkiyaad weeye qofaan alla aaminsanayn magacii ilaahay ma xila dalaaqaa ka weyn mise qoodhaa iyo xeradaa a ka weyn waa ceeb waay taas fiihi masaa'ilun baabka masaa'il baa laga qaadanaya aluulaa uulaa midda ugu horraysa annahyu in la yska reebo calinxalifi bilaabbaa aabbayaalka in lagu dhaaro iyo wixii la midoo kale ila qofku aabbihiis waxugu dhaaranaya tacdiim waayo aabbihiis uu la weyn yahay dadkii hore hadda aabbayaalku waa ay la weynaayeen waa la qiimayn jiray laakiin dadka zamankaanahe waaba yartaaba aabbiyo hooyo inba qiimahooda la garto hadday duqoobaana noloshooda dhibaaba loo arka dadka badankooda in layska yaacaa dhici karto laakiin haddana tacdiim ha la weyneeyo laakiin tacdiimkoodu oo weynaynta aabbiyo la weynaynaayo inuu kii ilaahay ou la simo ama kasoo og dhowaado oo lagu dhaarto maaha ahaaniyatu almru in la faray lilmaxluufi lahu qofka loogu dhaartay billaahi ilaahay kan loogu dhaartay an yardaa asaguna inuu raalli noqdo sababtoa waxaa weeye isamka allah haddii lagugu dhaarto qofkaana aadan been ku tuhmaynin ku joogso xataa haddaad been ku tuhmaysana oo qaallo oo xukumana waxaa loogu talagalay khusuumadu iyo doodda inay joogsatoo dhibaato badan aysa dhicina inta mushkilada ha lagu ekeeyo ahaaliatuna waxaa lagu sheegay waciidu man lam yarda qofkii aan raalli noqon goodiga iyo dhaarta maaragtay loogu yabooqay baabu qowlu maa shaa allah washiid qowlka la yidhaahdo arrintu waa siduu alla dooniyo sidaa adiga doonto iyadoo nabiga lala khidaabayo ama kayrkiisba lagu yidhaahdo qofka taa ayadana inaysan fiicnayn oo shirki asqara ay tahay marna shirki akbarahay noqon doontaaho hadduu qofku ouba ictiqaadsan yahay qofkaan makhluuqa mashii'adiisu tan alle inay maaragtay la sinan tahay amaba ka sarrayso taas waa shirka cad hadduu ogaan ooliyadu inay tasarruf leedaho wixii ilaahay oo qadeeyo oy soo dhacsan karto sida qolooyinka rumaysnaad maaragtay jibriila malakulmada intuu arwaax qaatay ayaa sheekh cabdulqaadir ka soo daadsaday leeyihiin dad ilaahay uu ku xugmiyey inay dhintaan weliyaa ka soo daadsan kara taas waxa weeye waa tasarrufka ilaahay mid ka weyn wey laa shaka inay maaragtay ay shirki ay tahay laakiin haddii uun ay tahay qofkan bini aadamkaa mashii'ou leeyahay waa qof maaragtay awood leh waa sax qofka awood waa uu leeyahay laakiin ha la sirin midda allah xarafkan waawga ha ah isticmaalino maa shaa allahu uma shi'tana arrintu qofkii markaasoo wax ka qaban karo waa arrinta aad alla ou doono uma aad doonto qofkaa marka haddii uu mowd yahay oo dhinsan yahay ama meeshaba uu ka maqan yahay maa shaa allah washiita ma la dhihi karo maa shaa allah washaaa sheekh fulaan oo dhintay ma dhihi karti ama maa shaa allah washaaa jaddii iyadu waaba shirka adag sababtoo qof dhintay mashii'a ma leh wax uu mashii'o leeda qof meesha ka maqanna mashii'a ma laha istiqaatadii waxay la mid tahay qof dhintay aad istiqaato warsanaysay mise qof kaa maqan wax uusan awoodin aad dhahaysa iisoo gurbo oo ruuxaannimoa taasay la mid tahay can qutaylata gabadhaas saxaabiyaddaa waxaa laga wariyey anna yahuudiya nin yahuudibaha ataa linabiyi sal allahu calayh wasalam nabiguu u yimid fa faqaala wuxuu dhahay innakum tushrikuun nooc shirkiyaha idinku jira taquuluuna waxaad leedihi maa shaa allah washi'ta arrintu waa sida alla doono sida adiga doonto oo saxaabada ay kugu dhahayaan wataquuluuna waxaad leedihi walkacbati baan ku dhaartay fa amarahum nabiyu sal allahu calayh wasalam nabigu wuxuu faray idaa araaduu haddii ay doonaan an yaxlifuu inay dhaartaan an yaquuluu inay yidhaahdaan warabbi alkacbati kacbada rabbigeedan ku dhaartay ee kacbadu waa makhluuqi allihii rabbiga lagu dhaarto wa an yaquuluu inay yidhaahdaan maa sha'a allaahu arrintu waa sida alla ou doono uma shi'ta adiga aad doontid qofkii markaas awood iyo maamul leh haddou markaa qofku nabiga la khidaabayo ama qof kaloo nool oo arrintaas wax awood ka leh rawaahu النisaa'iy waصaxaxahu xadiidku waa saxiix sidaa sheekh albanina asaguna saxiibuu ka dhigay halkan iyadana calaaqada ay tawxiidka leedahay waxaa weeye tawxiidku ilaahay buu la weyneynayaa subxaana watacaala tasarufka iyo maamulka iyo mashiicada ilaah baa asalkeeda iska leh insaanka xoogaa ikhtiyaara waa la siiyey qofka nool oo wixii uu wax ka qaban karo laakiin ikhtiyaarkiisu ma fuli karo alla midda alla ilaa ay qawiyeysa maahana wamaa tashaa'uuna adinku wax ma dooni karteenoo mashii'adiinnu ma hirgeli kartaan ilaa an yashaaa allah ilaahay inuu doono oo adiga doonitaankaaga midda alle inay waafaqdo towfiiq ilaahay ku waafajiye maahane adiga keliga wax maamulo kartid soo maaha maadaama ay saastoo mashiicadu midda alle ay tahay qofkiina xoogaa ikhtiyaare la siisaan u jeedno in marka ta'adub la sameeyo maca rabbialcaalamiin laga edbadoo la yidhaahdo qof markaad leedahay niyahow waxbaad awoodda aad leedahay war arrintu waa siduu ilaahay baa siduu ilaahay ku dhammeeyo dabadeedna saad adigu aad u garatid weeye arrintu aday ku hor taalla marka keliya aday ku hor taallihiine arrintu allay hor taalla waa siduu alla uu ka yeelo mashi ay noqoto uma markaas kabacdi hebelow arrintu maanta adigay ku dayatay ha isdheeldheelina wax ka qabo sidaasoo kale marka qof arrin muhiim ah oo asaga maaragtay wax ka qaban karo loo soo jeedinayo sidaasaa lagu yidhahda soo maaha marka qofkan keliya awooddiisii maamulkiisay kula muuqanine midii alle xasuuso oo aadaab baa loo baahan yahay marka ninkan yahuudiga waxay ku tusinaya yahuudigu inay tawxiidka ay yaqaaneen oo cilmi leeyihiin oo wax shirkiga iyo wax kale ay kala yaqaaniin wamaca daalika shirki badanay ku dhacayaano waxay leeyihiin cusayr bnullah soo maaha ilaahay wax u munaasaba iyakoo yaqaano ayay mucaamalo xun kula dhaqmayaan waxay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala faqiirow naxnu aqniya ilaahay waa faqiir annakaa deeqtoon saasay leeyihiin yadullaahi maqluula gacanta alle waa laabanta ma bixiyo saasay odhanayaan kutubahooda waxaa ku taal yacquub ilaahay intuu la legdamin inuu ilaahay ogritay yacquubaa ilaahay la legdamay ama u ilaahay wax ku qasbaayo asaga waxyaalo oo edabdarraahoo aad iyo aad u fool xun ayaa maaragtay ku taalla inay ambiyada waxyaalo badan oo qashin ah oo fawaaxish iyo wax quruna ah, ambiyada alla inay u nisbaynayaan inay nabigeenna calayhi salaa slam ou yaqaanin yacrifuuna kamaa yacrifuunahum ay nebinimadiisa ay diidayaan qaar ay leeyihiin nebi ma tihid qaarna ay leeyihiin carabtaas unbaa xoogaa lagu soo degdira waxusheeg annaga waa isla weynahay waxyaalahaasoo kale tan kale waxaa laga qaadanayaa qofku haddau xaq ku hadlo kaa'inan mankaana in laga faa'iidaysto asagu ha xumaad ha baadiyaysnaado laakiin kelimadda xaqa hadduu ku hadlo waa laga faa'iidaysanaya soo maa shayddaanku markuu aayatulkursiga faa'iideeda abu hurayre oo baray oo nabiga u sheegay maxaa la dhahay sadaqaka huwa kaduub runbuu kuu sheegay laakiin maanta ma arkaysa waa beenaal arrintaana markuu yahuudiga nabiga u sheegay nabigu waa uu ka qaatay isagu hadduu qalluucan yahay qalluucadiisa isagaa iskale marka culimmadu waxay yidhaahdaan alxikmatu daalat lmu'min xikmadu waa qofka muminka baadidiisa uu raadinayo meeshuu ka helo ka qaadanaya qofka hadduu xaq ku hadlo xaqiisa waa laga qaadanaya kaa'inan man kaana hadduu baatil ku hadlana maaragtay kaa'inan man kaana qofkii aannabi hadda baatil maba ku hadlo qofkii aan nabi ahayn si kastuu u toosan yahay hadalkiisa hadduu baatil ku hadlo waa laga tegaya hadduu qofku xaq uu ka hadlo kaa'inan man kaanana xaqaas maanta ma arkaysa waa la qaadanaya sababtoo hadalkii oo hiraqle uu ku hadlay oo nabigeenna uu kaga sheekeeyey oo xaqa ahaa waa la qaatay saxiix bukhaari ku yaalay nabiguu ka sheekeeyey calayhi salaatu su-aalo warsaday wuxuu yidhi dadka qof ka horreeya ciddiisa been ma sheegi jira ma lagu yaqaani been ma ku tuhmi jirtay intuusadnay ma noqon waxay dhaheen may ma dhici u dha dadka intuu been u sheegi waa ilaah inuu ku been abuuro qoyskiisa qof ka midoo boqornimo sheegan jira ma la arka boqor ahaan jira may hadduu uu qoyskiisa qof ka mida boqor ahaa waxaa la odhan lahaa nin aabayaalkiisa maaragtay dalbaayo boqorkiisa saasuu dhihi lahaa wuxuu dhahay muxuu idin farayaa wuxuuna farayaa tawxiidka iyo salaada iyo silaturaxim iyo dhowrsanaan ee waxaas waxuu dhahay qof ahlu ahwa ah oo maaragtay oo nabi aan ahayn ma faro dadku wuxuu dhahay marka rumeeyen kabacdi ka ridoobayaan maya wuxuu yidhi waxay ku tusinaysaa uu dhahay in iimaan iyo xaq oo wado iimaanka markuu qalbiga dheeho waxaa weeye wax ka celi kara oo kala furfuri kara maanta lama arko qofka hadduu ka hadlo waa la qadan dadka qaarku waxay samaynayaan qofka ayaga markaa haddii ay jecleen ama mas'alo ay ku colaadinayaan ama ay waxuun ay ku colaadaan ay shay wuxuu ku isaga iyo wuxuu sheegaaba isla tug taasoo kale qalad waa ah. xaqa inaad ka faa'idaysatid waa can qutaylata waxaa laga wariyay ana yahuudiyan ataa linabiyi sal اllau alayh wasalam nabigu u yimid faqaala wuxuu dhahay inakum tushrikuuna shirki baa idinka dhacay macnaa waa shirki asqara oo macnaa nabiga maaha laakiin saxaabadiisa waay aa hadalladaas ku hadlay taquuluuna waxaad leedihin maa shaa allahu arrintu waa siduu alla doono washiita aad doontid wa taquuluuna waxaad leedihin walkacbata idinkoo ku dhaaranaya nabigu calayh salaa slam xaqii waa aqbalay oo ninkan waa yahuudi ma dhin maadaama uu xaq sheegay waa uu ka qaato fa amarahum الnabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigu wuxuu faray saxaabadii idaa araaduu haddii ay doonaan an yaxlifuu inay dhaartaan an yaquuluu inay dhaartooda ku yidhaahdaan warabbi اlkacbati inay yidhaahdaan wa an yaquuluu inay yidhaahdaan markay rabaan qof inay mashii'o iyo awood ay u sugaan maa shaaa allahu arrintu waa sida aad doonto ay alamru maa shaaa allah arrintu siduu alla uu ku dhammeeyo umma markaas kabacdi shiita aad doontido uma karaahiya la keeno oo macnaa waa darajo ka hoosaysa wey laakiin wowgu waa isla mid maa shaa allah washiita macnaa mashiicada iyo qofkii makhluuqa mashiicadiisii wax isbarbar yaala ka dhigtay marka xoogaa edabta iyo maqaamka alle subxaana wa ay meel uga dhacaysa marka walahu aydan waxaa u sugnaaday nisaa'i can ibni cabbaas wuxuu ka wariyey anna rajula ninbaa qaala linabiyi sal allahu calayh wasllam wuxuu ku yidhi maa shaa allah washi'ta arrintu waa sida alla doono iyo sidaa doontid fa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu salaam ajacaltanii lilaahi niddan ma ilaahay baad mid lamida iga dhigtay oo maadaama mashii'adeeda iyo tan alle aad wadaajisay waxaad lamid tahay mid ilaahay ila matalo nidku waa matalka wey maaragtay bal maa shaa allaahu waxdahu arrintu waa siduu ilaahay maanta ma arkaysaa doonayd culimmadu marka waxay yidhaahdaan nabigu maa shaa allaahu shi'ta intaasuu diiday famaa baaluka u oggolaanaya qofka dhahaya yaa akrama alkhalqi maa liman aluudu bihi siwaaka cinda xuduudi alxaadii alcamami cinda xuluuli xaadii alcamami khalqiga kii uu karaamo badnaayo maa liman aluudu bihi qof aan magan gala lama arko siwaaka kaa soo horreeya cinda xuluuli xaadii alcamami dhibaatada dadka caminto oo qiyaamada markay dhacdo meel la caweersado oo la magan galo ma laha in lam takun aakhidan yowma almacaadi yazi cafwan wailaa faqul yaa zallat alqadam maalintaas haddaada gacanta i qabanoo dhahay waa baabba'a buu dhahay maarata ahe maalintaas yani haddaada gacantaadi qabatana waa kore wailaa faqul waxaa tir yaa zallat alqadami simbirraxashadoo markaas siraadka lagu simbirraxdo maaragtay naarta lagu dhaco marka wuxuu nabigaa iga nabadgeli kara tii ilaahayna waa iloobay markaasuu yidhi fainna min juudika deeqdaada waxaad ku deeqdo iskaleeda waxaa ka mida ah ood bixiso addunya adduunya wadaratiha iyo midda kaleetoo ka horjeedo aakhiraba marka adduunya aakhiraba nabigaa iskale hu leeya ilaahayna muxuu leeyahy lahu alxamdu fi lulaa waalaakhirati soo maaha allah almustacaan culuumika waxaa ka mida ah cilmu lowxi waalqalam cilmiga looxi alqalam nabigan ilaahay wuxuu ku yidhi qul laa aquulu lakum cindii khazaa'in ullah aniga khazaa'inta halaa haysaa madileh walaa aquul lakum innii malak malagaan ahana miih marag aaaqaybkana waa ogah mali soo maa marka wixii nabiga laga anfiyoo loo diidey oo halkaan u suga marka ee marka ilaahay maxaa u soo haray subxaana wa tacaala dadaa marka waxaas ku jadboona oo ku wardinaya waxaa leeyahay waa xaqii ugu dembeeyey waa soo ma hadda burdahaas waa ogtihiinoo sida qur-aanka loo akhriyo si ka badan loo akhriya ninka qur-aanka hadduu yaqaano ousan baran waad ogtahay waa uusan koob shaaha ku dhufanaynin ma garata haddousan qaadin koob shaahay wax marti sooraya midna ma laha asagana ada waxaa ka sii darnaa munaaqibkiiyo iyadana arbacadan ugu qaraaban jiray marka waxay dhadaa nugtay sheegaan waxay niman reer galbeeda dhaxbada meelaha ku soo bartay ilaan xagga aad loogama yaqaano ayaa ayaad axmar markii miduu xeraysa ayaa baahday waa waa adana kaala munaaqab akhri baa leeyay marka faclalihii buu iska akriyay facladiisuu u waday ilaa gabadhan cidda u joogtaa weligeeda wadaadada munaaqabka ay baqli jirta moogtahay wax soo xowada waxay tihi ilaa aad ka tiraa tir ayna muusa ayna ciisa ayna haaruun xambula waa kaa xaaraan bay tiri <laughs> marka marka haddii meeshaas uu soo mari waayo bis waayo marka waxyaalahaas in diin laga dhigto marka waa khatar aad iyo aadna khatar u yihiin sababtoo ah waxa diintu la dagaalamay oo nabiga uu baabi'ina waa waxaas weeye laa tudruunii kama adrat nasaara nabiga calayh salatu salaam nasaare siday ugu xadgudubtay ciise ugu xadgudbinina oo isagaa ilaaha adduuniya aakhara isagaa iska leh maalko dhan haddaa hadda nin nasaaniyo wuxuu ku leeay jiisa sayfisiyo ciisaa kuwa badbaadinaya waxaan ciise ahayn midna ma lah marka sidii oo kale haddii nabiga loola dhaqmo ee nasaaro maxaa la dhaamayaa marka ilaa diinaa lagu kala roon yahay magac laguma kala roono ma garata caqiido iyo camaa lagu kala roon waxa nabi ciise ee nasaara ku tiraadeen nebi maxamed haddii aad ku tiraahdo adiga nasraanigu maxaa idi maxaa is ilaa nasraanigu haddou dhihi lahaa ciise waa cabdullaahi wa rasuul ou dhihi lahaa oo nebi maxamed ou rumayn waa badbaadi lahaa soo maa adiguna haddaad tidhaahdo ciise aad tiraa cabdullaahi wa rasuul laakiin maxameda adduunya aakhare iska leh maxaa faa'iidaysa adiga laftaa waa dhibaato nacam tahay xadiikaa dhaben miya walibni maajah waxaa laga wariyey can dufayl dufayl ninka la yidhahdo akhi caaisha liummihaa caaisha ku hooyaya oo ku aabba maaha oo abubakar ma usa dhale qaala wuxuu dhahay ra'aytu ru'yo waxaan ku arkou dhahay ka'nnii ataytu anigoo u imid calaa nafarin koox oo minalyahuudi ka mida ah ayaan imid qultu markaasaan waxaan idhi inakum la antum alqowm walle dad fiican baad ahaan lahaydiinoo diin leh lowlaa annakum taquuluuna laakiin waxaa idin qarribay inaad leedihiinoo haddii aanaan odhan lahayn dad fiicnaha noqon lahayno cusayrunullah ayaad leedihiin marka cusayr waa nin yahuudda ka mid ahaa ahaayo waqti yahuudda inta lagu soo duura nin mukhtarnasar la dhihi jiray oo ciraaqiya haysan jiray oo baytilmaqdis iyo uu fasaadiyo ou baabiyo kutubtii uu ka gubay ayuu kitaabku xafidsanaa ninkaas mar dambe un xoogaa u kitaabkii tawreedka dusha ka yeeri ilaa tawreed lama wada xafidsanayn sida qur-aanka loo xafidsan yahay markaasay waxay dhahen ninkan kitaabka alla ah ma xafidin ilaa ibnullaahi buu ahaa saasay marka quluwi ugu sameeyeen qaaluu ayaguna markaasu waxay ku yidhaahdeen wa antum haddaad muslimiintihiin la antum alqowmu walle dad fiican baad ahaan lahaydeen lowlaa annakum taquuluuna haddii aanan odhan lahayn maa shaa allah washaaa muxammadun haddaadan odhan lahayn taasaa idinkana idin cakiraysa dad fiican baa noqon lahaydeen uma marartu haddana waxaan soo farooyey oaan soo maray binafarin koox oo min anasaaraa koox nasaarada ka mid ahaan soo maray fa qultu waxaan ku idhi oo yidhi innakum adinku la antum alqowm walle dad qiimala baad ahaan lahaydeen lowlaa annakum taquuluuna haddii aanan odhanaynin almasiixu bnullaah masiix waa ina alle haddaadnan odhanaynin dad baad ahaan lahaydeen qaaluu ayaguna waxay yidhaahdeen wa innakum adinku la antum alqowmu dad fiican baad ahaan lahaydeen lowlaa annakum laakiin waxaa idin qaribaya taquuluun waxaad leedihiin maa shaa allah wa shaaa muxammadun ma garan marka intaas hadday nagu qabsadeen haddii maanta la arko mid dhaha yaa akrama alkhalqi iyo adduunka maaragtay owliyadaa iskale iyo nasaara maanta maxay kugu dhahayaan oo nalamidaatiin bay ku leeyahay adinku annagu ciisaa ma baryayna adinku dad ka sokeeyaad baryaysaan soo ma falamaa asbaxtu goortaan waa bariistay akhbartu bihaa man akhbartu dadkii intaan u sheega un u sheegay uma ataytu nabiya sal allau calah wasalam rasuulkaan u imid fa akhbartu waan u sheegay fa qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi hal akhbarta bihaa axadan cid aad u sheegta ma jirtaa qultu waxaani nacam dad baan u sheegay saxaabadu been ma sheegaynin qaala faxamada allaha ilaahay wuu mahadiyey waatnaa calayhi waana ammaanay uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu fa inna dufayla ninka dufayla yidhaahdo ra'aa waxau arkay ru'yan ru'you arkay akhbara biha man akhbara minkum akhbara biha uu u sheegayo man akhbara minkum ciddou u sheegana waa u sheegay wa innakum adinkuna qultum waxaad tidhaahdeen ood caado ka dhigasteen kelimatan kelimad oo yamnacuna uu iga reebaayey kadaa wa kadaa waxaasuu iga reebaayey an anhaakum canha inaan idinka reebo marka waxaa waxaa ka reebaayey nabigu calayhi salaatu wasalaam looma waxyoonin oo haddee inuu waxaas uu ka reebo looma waxyoonin inay xoogaa laga fiican yaha nabigu u arkaya calayh salaatu salaam laakiin inuu ka radiyo looma sheegin laakiin markii uu ru'yada u sheegay dhufayl oo xumideedii uu arkay markaasaa loo waxyooday inuu maaragtay uu nabiga uu ka reebo marka wuxuu yidhi markii hore waxaasaa iga reebaayey eh, riwaayad qaarka waxay ku leedahay haya macnaa xishada aan idinka xishoonayo marka xishood nabigu baadil kama xishoodeene waxa waaye xishoodka iyo waxa weeye iyadoon amar la siin nabiguna calayhi salaatu salaam ilaahay wuxuusan amar ku siinin ma sheega waxaan dhici karta tadarujkii inay ka mid tahoo shirkiga waxyaalaha waaweyn marka hore in la reebayo soo maa ilaa dadkan asnaamay caabudi jireen waxay ku mashquuleen soo maa asnaamtii marka hore wixii laga gooyey wixii kale marka oo yaryarka ahaa tartiib tartiib marka in looga sii goynaayo oo noocaas tadarujkaas inay tahana way dhici kartaa oo sida axkaamtaba tajarud u leedahay shirkiga khafiifka in tadaruj tartiib tartiib looga sii reebaayey taasaa dhici karta oo haddaba haddaa aragtid dad marka horeba qaldan oo ilaahay kayrkii baryaayo horta ma ku bilaabin markaan aabbaha ku dhaarini balaayo ka weynayaba soo maa shirkiga weyn ka reeb uma tartiib tartiib markaasaa u soo daadegta taasina waa macquul falaa taquuluu ha dhihinina marka hadda ka bacdi maa shaa allah washa'a muxamed ha dhihinine walaakin quuluu waxaa tidhaahdaa maa shaa allah waxdahu arrinta waa sida alla ou doono keligiis taasna waa dhihi kartaa ama maa shaa allahu uma shi'ta labadaba markaas waa dhihi kartaa marka culimmadu waxay yidhahdaan waxaa laga qaadana qofka haddii wax laga reebo inaa wax kale oo xalaala ku mashquuliso soo ma wax haddii laga reebo in wax kale dadkii markii shicirkii iyo heesadii iyo balaadii maxaa lagu mas-uuliyey qur-aankii adkaarta ilaah qabyaaladii iyo wixii islaamkii maxaa lagu mas-uuliyey maaragtay jihaadkii islaamka soo maa qamaarkii iyo wixii maaragtay xoolaa lagu qali jiray oo intay dadku inta khamro cabaan oo qamaar ay sameeyaan neef geela ku khamaartamaan neefkaas geelaa dadkaa loo gowracaa la siin jiray maxaa lagu beddelay sadaqaadkii iyo adxiyadii iyo dabaa dhixdii sharciga ahayd ayaa baan ha dadki haddii laga goy mayto xusti haddee martiqaad iyo waxaa la rabaa udxiyadii in la gowraco dadkii la martiqaayo wadaadadii markii dadkii ay ka reebeen oo la yidhi maaragtay xustusa dhicin xaasax wey laakiin tii sharciga ahaa lagula ayahay soo maa dadkii in maaragtay marar la martiqaado udxiyadii ilmihii la gowraco maaragtay uh, waqlashii la isugu yimaado arooskii munaasabaadkii la isugu yimaado ilaa waxyaalahan welimaadkan waxaa lagu arkay dadka ijtimaaciga inay isugu yimaadaan oy ku farxaan oo la isugu yimaado oo arooskan waa nicmo xaadita in loo duceeyo soo ma ilmaha iyaguna waa nicmo kale sababto arooska ri aa ah lagu welimayna wiil haddii u dhashay laba riyood ama gabar laba riyood gabadhana waa ay ku filantaha soo ma marka sidoo kale waqlashi marka waxaa la munaasabaadkii bidcadaa haddii la nooleeyo kuwii in la nooleeyo marka waxay noqotay wixii ba qalal qalal ma yani masaakiintii wax afka loo saaraa lama arko dadkii wax laga farxinaa lama arko marka middii qaldaneed haddii la diiday middii saxdeed in sunnada carabtu waa naga roon yihi qaldanaa markay diideen martiqaadyo fara badan iyo caqaa'idii iyo diyaafo inta dheriyo lasoo kariyo masaakiintaoo dhan laga dherjinaa iyo maaragtay aroos weyn oo dadka dhan maaragtay cunto laga dherjinaa iyo waxyaalahaas oo sunnadii ay soo nooleeyeen markii meyta qalashadii iyo xuskii la joojiyey anna marka tiina waa la joojiyey tii sharcigaa hadda lama nooleyn marka soo maa marka intii sharcigaa la nooleey taa waa sida loo dilay laakiin tii sharcigaa waa in la nooleeyo fiihi masaa'ilaa ku sugan aluulaa macrifatu اlyahuud yahuud inay garanayaan bishirki اlasr inay garanayaan way garan laakiin mid ka sii weynay la imaanayaan iyagoo nacam laakiin adiga maxaa kaa khuseeya waxaa kaa khuseeya qofku hadal fiican haddii uu ka hadlo maaragtay hadalkaas fiican ka qaado adiga aلثaaniyatu fahmu اlinsaani insaanka fahmkiisa idaa kaana lahu hawa haddii uu hawo leeyo macnaa wuxuu ka wadaa qofkii waxaa dhici karta wax qaldan inuu fahmo oo yar asaguna qalad weyn oo kusii ku jiro qaladkii adiga waa ku baraarujinaya asaguna kiisa maaragtay ka harima taasna waxaa u badan dadka ama ahlwada ama caamada asagaa qaladuu ku dhex jiraa qof wadaada wuxuu arkayaa zallo yar ku dhaca aas kal muujeedaa kii wadaadka u xumaan sameynaya asaguna waxaa ka dhacay boqolaal qalad adiga sida mas-uuliyasoo adigana mas-uul uma tihi marka qofku waxaa dhici karta wax yaroo qalada inuu arkaayo boqol baa dhib uu ku dhex jiro ee qaladkaasoo ugu jeeda waxaa la rabaa inaad u jeedo ku barargaaficanta laakiin boqolka baadil oo qofku ku jiro waxaa la rabaa isaga naftiisa inuu ku tambiihiyo nacam ahaaliatuna midii saddexaadna qowluhu uu yidhi ajacaltanii lilaahi niddan ma ilaah baad maaragtay shariig iiga yeeshood igala mid dhigtay biman qaala qofkii yidhi haa nabigu hadalkaas maadaama hadalkaas yidhi qowluhu sal allau calah waslm nabigu qowlkiisa uu yidhi ajacaltan ilaah niddan ma ilaahay baad nid iiga dhigtay qofkii ku yidhi maa shaa allah washi'ta qofkii ku yidhi ayuu nabigu saa ugu inkiray fa kayfa sideebuu sha'nigiisu oon loo inkiraynin biman qaala qofkii yidhi haddii asaga khasiidadan macnaha buusuri wuxuu u tiriyey inuu nabigan ku ammaana madiixaa la yidhaahda waa waxyaalaha de maaragtay agtooda aad iyo aad uga weyn madiixaas laakiin madiixa hadduu fii xuduud oo xaqa uu yahay nabiga in xaq lagu ammaano waxaa weeye sida xasaan ibnu haamit iyo maaragtay culimmaday taariikhdiisa ama siiradiisa ama sifaadkiisa xaqa in lagu ammaano itibaaciisa lama diidaayo laakiin quluwi in la sameeyaa la diidaayo fa kayfa biman qaala qofkii yidhi hadduu maqlaha nabigaha yaa akrama alkhalqi maa man aluudu bihi siwa cid aan magan galon adiga ahayn ma jirto nabiga haddoo maqli lahaa ma ka yeeli lahaa ma ka yeelan nabiga calayh salaa salaam bal aaduu usii inkiri lahaa marka iyo walbaytayni bacdo labada baydoo ka dambayso waa labadan baydoo wuxuu yidhi yaa akrama alkhalqi khalqi ku ugu karaamo badnaayo maali iima sugnaa niman aluudu bihi cid aan magan galo siwaaka oon adiga ahayno cinda xuluuli xaadis alcamami dhibaatada weyn oo qiyaama markay dhacdo cid kale i korinaysa ma jirtoo dhahay in lam takun aakhidan haddaadan ahayn ku qabanayo yowma almacaadi maalinta yadi ma garat fadlan adiga yacnii fadli iyo maaragtay iyo dheeraadka ugu qabanayni macnaa waa nabadgelaya wa ilaa haddaad i qaban weyso gacanta igu dhibayso faqul waxaad tidhaahdaa yaa zallata alqadami alla simbirarxasho weynaao siraadka intuu ka simbirraxoda aan jahannamo aan ku hoobana u marka adigaa iga magangeli kara aawa alle subxaana wa tacaala yidhi fa inna min juudika deeqdaada iyo waxaad leedahood bixiso waxaa ka mida addunya iyo wadarratiha midda ka soo aakhiro wa min culumika waxaa ka mida cilmu lowxi walqalami ayaa ka mida weliba wuxuu yidhi dac maa dacathu nasaara fii nebiyihim nasaaro waxay tiri keliya ha dhigin ilaaha ka dhigi wax kunba maa shi'ta fiihi madaxan wax takun laakiin wixii kale waa dhihi karta cirkiga dhulka adaale waxaasoo dhan waa dhihi karta kulli waa uluw ilaaha ka maanka marka uluwigan qofka waa halaagaya alraabicatu midda afaraadna anna haadaa laysa min ashirki alakbar arrintan oo maashaa allah washi'ta shirkiga weyn ma ahayn sababto saxaabadu marnaba uma jeedino inay mashiicada alle ay nabiga ay la ekeeyaan un tawqiir nabigay ka ahayd calayhi salaatu wasalaam soo maaha marka xataa qofku macno xun hadduusan u jeedin lafdiga laftiisaa aadaab u baahan waxaa dhici karta qofku inuu macno fiican oo u jeedo laakiin lafdiga oo ka qadaliya alfaadda waa la yska saxaa sababtoo ah hadda markii yahuuddu ay yidhaahdeen raacina ayagoo uga jeeda doqonkeenniyo laakiin carabigu muxuu ku tahay na ilaaliyay ku tahay saxaabada waa laga reebay adiga waxaa dhici karta raacana ilaali oo noo tur in looga jeedo laakiin maadaama si xun loo isticmaalay waxaa layidhi nabiga ha ku isticmaalina calayh salaatu salaam waquul undurnaa noo sugo dhan meelay yahuuddu ka soo geli karaan ma ilaa raacina luqadu waxay ku tahay doqonkeenniyo ma garan marka saa darteed kelimadaas maaragta yani ha isticmaalina laa taquuluu raacina waquulu undurnaa wasmacuu liqowlihi uu yidhi yamnacunii kada wa kadaa iga reebay hadday marka shirki akbar ay tahay nabigu uu ka reebi lahaa calayhi salaatu wasalaam marka maadaama shirka askar ay ahayd ee aan loo waxyoonin weli inuu ka reebo laga yaabana inay ka mid tahay min baabi tadarruj oo shirkiga waaweyn marka hore la reebo hadhowna tartiib tartiibkan xafigaa laga gooyo markaas wakhtigeedii marka inuu yimid alkhaamisatu ana aru'ya saalixa ru'yada wanaagsan min aqsaami alwaxyi waxyiga qaybihiisay ka mida ah, oo anigii nabigu yidhi calayhi salatu wasalaam ru'yadu saalixa juzءun min sittatin وarbaciina juz'an min الnubuwa yacnii afartan markii nubuwada laga laga qaybiyo qayb ka mid yacnii wan calaa arbaciin ayay ka mid tahay marka culimmadan waxay ku fasiraan lix bilood ka hor intaan loo waxin buu ru'yo arkaayo inta loo waxyoodana saddex iyo labaatan sano wa soo maaha marka oo waxyiga uu ku socda nabiga calayhi salaatu wasalaam marka muddadaas haddii la qaybiyo inta ru'yadu waxay noqonaysaa marka waaxid calaa arbaciin ayay noqonaysaa marka asaadisatu annaha qad takuunu inay noqotaa dhici karta sababan lisharci bacdi alaxkaam axkaam in laga dhiso oo intuu nabigu jooga calayhi salaatu wasalaam de ru'yadiis waa waxy hadduu ru'yo qof uu u sheego oo qof ru'yadiis ou arkana waxaa dhici karta markaa nabigu calayhi salatu slam inuu axkaam uu ka ratibo nabigu calayhi salaatu salaam laakiin ru'yadii ka dambayso wax axkaanoo ka ratib maayo lama arko ilaa qaraa'in waa dhici karta in xoogaa maaragtay oo waxyaalaha qaarkood inay run yihiin in maaragtay yani qariino laga dhigto oo xoogaa la deliishado sida haabit ibnu qays alaabtiisa markuu dhintay oo noo ru'yo ku arkay wuxuu dhahay alaabtaas meeshaa meeshaasi taalla ha la qaado ahalkayga ha loo geeyo baa loo sheegay alaabtii baa la baaray waa la helay sida uu ku sheegay marka abubakar wakhtigiisii muxuu siiyey dadkiisii uu siiyey marka waa qariino waaye macnaha qariino waaye laakiin ru'yooyinka axkaan ma ka rati mayso waxa kaana ka rati mayso ma lahan laakiin qaraa'in lagu hesho karo baabu man saba dahra faqad aada allah qofkii maaragtay daharka iyo zamanka caayana faqad aada allaha isaguna ilaah oo dhig oo waa maxay sabi dahrig waa maxay dahrig waa zamanka maalinta iyo hameenka iyo saacadda iyo daqiiqadda iyo bisha iyo usbuuca iyo sanadka iyo waxaasoo dhan waa dahriga la yidhaaha iyo qarniga ama maaragtay waxaan ay dhahaan eh, qarniga iyo ciqdiga waxay dhahaan ciqdigu waa toban sano ama dikayd waxa ingiriiska ay ku dhahaan waxaasoo dhan marka waa dahriguu ka mid yahay waqtiguu ka mid yahay marka haddaad waktiga zahad haddaad zamanka aada cayso ilaah baad dhibto macnaa ilaah baad caysay seebaad ilaahay ku caysay haddaad tirada caku zamankan balaaya kugu dhacday sanooyin baas waaye balaayaa nagu dhacday balaayo wataa zamanku qof walbaa wuxuu og yahay zamanku balaayada ma keeno mana celin karo laakiin khayrka iyo shartiga dhibaatada iyo barwaaqada iyo abaarta xaggee ka yimaadaan sow qadar alla soo maaha soo maaha marka qofku markuu zamanka caayaayo wuxuu ku qarinaa alla inuu caayo isagu ama ha ogaado mise yuusan ogaan min xayu yashcur aw laa yashcur ama ha ogaado ama ogaan hadda hadduu og yahay oo ilaahay caydiisan ugu hoos qarinaayana hadda waxa waaba kufr hadduusan ogaynna edabxumada in laga tambiiho o la yidhaahdo waxaan ada waa alla wey sababtoo ah habeenkaan waxna ma anfici karo waxna ma dhigi karo dhibna kuuma soo jiidi karo kama difaaci karo sidoo kale maalin saacadda sanadka daqiiqada wax wax keenaya ama hadday dhib leeyihiin ama dheef leeyihiin addaaru naaficu wallahu subxaana wa tacaala marka inaan maaragtay zamanka aan la xilin iyo wa qowlullaahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi gaalada asagoo ka hadlaya dahriyiinta la yidhaahdo wa qaaluu waxay dhaheen maa hiya nolosheennaani ma ahaan iyo maaragtay xaqiiqada jirtaba ilaa xayaatan dunyaa nolosheenna un keliya maahan aaqara ma jirta yidhahdeen iyo bacd namuutu waan dhimanaynaa wanaxya qaar waa dhimanayaan qaarna waa soo noolaanaya waxay dhihi jireen maaragtay arxaamun taqdif wa qubuur wa ardun tablac rixim wax dhalaayo ilmo soo tuuraaya arxaamta haweenka oo ilmo dhalaysa iyo hadhowna markuu qofka dhinto dhulkaa la qayo saasay leeyihi wamaa yuhlikunaa manana nahalaagayo ila dahru zamanka maahan habeenkii iyo dharaarta siday sukaana dabamarayso unbaad aan duqoobaynaa markaasaan dhibana kuwo kaloo falaasifaana waxay yidhaahdaan soddonkii kun oo sanaba tajdiidaa imaan doono intaasoo kun oo sano markii la joogo dadkii horeo jiraa issoo bedela haddana waa soo wareega wixii hore jiraa imaana balaaye waa tanaasuqul arwaax iyo waxa bakhtigaa iyo waxyaalahaas oo kale wa marka aakharaday inkirayaan soo maaha marka saa darteed qofka markuu dahriga oo caayo waxaa caqiidadiisu ay noqoneen dahriyiintuu lamid mid yahoo dahriga asagu inuu wax maamulo dhib iyo dheef keeni karo oo ictiqaasan sida dahriyiintaas oo kale saasaa marka lagaaga digaya hadhowna xadiidku waana loo keenaya iyo waqowlullaahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi waqaaluu waxay yidhaahdeen maa hiya wax kale ma aha noloshaan iyo xayaatadaanba falsafadeeda wax kale ma aha ilaa xayaatuna dunya noloshaan adduunye maahane wax kale ma jiraan namuutu waan dhimanaynaa wanaxya mid dhinta iyo mid dhasho unbaa noqonayna falaasafadana waxay ku dareen dhowr kunoo sano haddii la joogo jiilkii hadba joogaa imaanaya haa jiilkii hadba jooga jiil kalaa imaanaya sida maaragta isbeddelkaasi ku soconaya kullu waana caqaa'id faasida wamaa yuhlikunaa mana mana halaagayo ila dahru zamanka maaha taasuna waa beeno cunuga xaal dhashada dhintaa dhici karta qof boqol iyo konton inuu cumriyaa dhici karta cumrulhaalibkana uu lixdan iyo xoogaa uu yahay ilaa sabciin uu yahay soo maaha da' kastaa lagu dhintaa haddii uu marka dahri uu waxhalaagayo maxaa qof boqol iyo dhowr ugu gaaraya oo cumrulhaalibka u dhaafaya qof muxuu caloosha ugu dhicinaya mid toddobaadka hore mid bisha mid sanadka hore sanad aan lagu dhiban lama arko da aan lagu dhiban maafi marka taasaa kutus inay baail ay tahay mida kale aakharana haddii inay jirto sharciguna waana tusay iyo aayaadka caqliguna waa keenaaho qofka bini aadamka noloshan wuxuu ku arkayaa cadaalad darro iyo qaladaad fara badan ayuu arkaya iyo dad dulmigooda dulmigooda xataa haddii la deloo deldeldelo hadda qof boqol luu dilay ama ummad dhan baabi'iyey ma garan ummad dhan baabi'iyey xataa maxko haddii lasoo taaroo la dilo boqolaalkii iyo kumanaankii ummad dhan qaran dhan oo kiciy maxay ka qaadi kartaa waa in la helo meel laga maamulo ambiyadii saalixiinta ummad dhan iyo diin dhan nooleeyay haddii ugu bato intuu nool yahay xoogaa mushaar in loo qoro waxay muxuu ka cuni kara waa in daar lagu jisihiisa oo maarata uu ka helo waa inay jirto wa fii saxiixi waxaa ku sugnaa can abi hurayrata abi hurayra can nebiy sal alla alay wasalam qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yuudiini ibna aadam ibni aadam waa i dhibaya dhibka uu dhibaya bini aadam alle ma aha dhib allo wax ugu geysanayo oo ilaahay ma dhibi karo qofka alle wax uma geysan karo subxaana wa tacaala laakiin macnaha waxuusan jeclaynoo maqashiinay isagoo addoonkiisii ah waxaada jeclaynoo maqashiinay ilmahaaga yar kan weyn iska dhaaf hadduu wax aadan maaragtay jeclayn ku maqashiiyo ama ficil xun aad ku aragtid laazim aa ka dhibtoona wax hadda nabarrana ma ku gaarsiinayo soo maa sababta igu dhibaana waa maxay yasubu dahra zamankau caaya wa ana dahru ana zamankaan ahay macnaa zamanka midka gegediya uqallibu leyla hamiinkaan gegedinaya iyo wanahaara anaa gegedinaya soo maaha wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa laa tasubu dahra zamanka ha caynina fa ina allah huwa dahru ilaahay zamanka kan ku tasarufo asagu kala wada wooda marka ilaahay dhibka uu ku dhibaa waxaa weeye inuu yidhaahdo isu gudda caaya sida ay imaam maaragtay shaafici iyo imaam maaragtay eh, abu cubaydi ay sheegeen waxay leeyihin carabtaa waxay dhihi jireen markii dhibaato iyo abaar iyo waxyaalaha sarkaan yaa khaybata dahr yacni zamankan halaagiiso xumaantiiso zamanku facala bina wakada waxaasuu nagu sameeyey waana baabi'iyey kan kan waaye zaman xuna waay kan maanta dhan la ceebayna caydana marka maxay u noqonee ilaahay xawaadiidta keenay iyo dhacdooyinka keenay ee cayda u noqonay marka in caydaa layska joojiyo ficilkaa jaahada layska joojiyo markaas wuxuu dhaha alla yuudiina ibna aadam aadam ibnu aadam reer bani aadam way idhibayaano wax aanan jeclayn bay imaqashiinayaan yasubu dahra zamankow caaya zamanka markuu caayana allow caaya wa ana dahru ay anaa muqallibu dahr ayaa u qadaray zamanka midka gegediyo oo ku tasarufaan oo waxaa fasiraya uqallibu leyla hamiinka anaa gedi iyo wanahaara iyo dharaarta anaa isbedela xawaadita dhacdeena anaa keena dadaa marka waxay u malaynayaan wa ana dahru markuu alla oo xadiidka daahirkiisa inuu alla uu zaman lagu magacaabi karo saas ibnu xasan wuxuu ka dhigay asmaa'da alleh inay dahri ay ka mid tahay isagoo lafdiga xadiiska daahirkiisa qaata laakiin xadiiska daahirkiisa waxaa fasiraya qaybta dambe ah uqallibu اleyla wاnnahaar hamiinkii dharaataan gegedinaya maca alxawaadid buya soo maaha ee macnaha wa ana dahru markuu leeyahay markaad daharka caayaysid allaad caayaysaa waay anaadi caayaysaa sababta waxa waaye anta tasubu اllah lianna allah huwa muqallibu dahr zamanka asagaa gegediyo waay nacam marka ibnu xasan oo ku qaldanya waxaa kaloo qaldan dadaa waxay kuu soo ordayaan waxay ku leeyihin adiga alraxmaanu cala alcarshi istawa in la ta'wiiliyo istawlaa waad diidaysaa oo waxaad leed sidaah loo daayo oo is-irtafaca waa ka sarreeya haddana wa ana dahru waa ta'wiilinaysaa soo maan maxaa kuugu daliila anigana taas aad ta'wiilka iigu diida alla iigu daliila taas waxaa weeye istawa luuqada lagu yaqaano iyo axaadiioo dhan macnaa waxaa irtafaca wacala waxa markaad ka sara martay ragtiga aad fuushan tahay baabuurka aad fuushan tahay waxa markaad guraada u dhacdo istawaaca la yidhaahdo wax qariinaahoo ka sarfiyana maanta ma arkaysaa mala midda kalena waa ammaan ilaahay carshigaa makhluuqiisa ugu sarreey makhluuqaadkiisa oo dhan inuu ka sarreeyo waa ammaan nusuustii iyo luuqadii iyo axaadiidtii aayaadkii intoo dhan iyo caqligii iyo fidradii waxay ka mida ilaahay korintii subxaana wa tacaala laakiin xadiidkan ma garat qaybta ugu dambaysaa fasirayso wa daar waxaa looga jeedaa uqallibu leyla wanahaar hadduu naskuna asagu isfasiro haddii tafsiirkiisaa la qaadanaya soo midda kale waa mustaxiil dahriga ilaahay in lagu magacaabo subxaana wa tacaala ee meesha waxbaa u qadaran ay wa muqallibu dahr ama waxaad caayaysaan dahriga markaad caayaysaan anigaad ii jeedaan cayda sababtoo waxaa weeye ana muqalib dah saasaa loola jeeda culammadoo dhan saasay ku fasireen min imaam shaafici oo xagga axaadiidda tawjiihooda iyo abu cubayd oo luuqada qariibka yaqaana imaam shaafici ragga macaanida xadiidka yaqaanay ugu hor horreeyey saasay ku fasireen culammadii qaybtan dambaana fasiraysa wa fii riwaayatina laa tasubu dahra ha caynina fa in allah huwa dahr ilaahay waa kan zamanka ay muqalibu dahri zamanka kii gediya waayo fiihi masaa'ilun baa ku sugan xadii baabkan aluulaa midda ugu horaysa annahyu in layska reebo can sabidahri zamanka in la caayo zamanka in la caayo in layska reebo sababtoo a ah waxaa weeye cayda aa caayayso hadduu qofku og yahana oo ilaahay ula jeedo waa qalad haddii kalena waa min baab adab xumo waaye oo waxa waxaweye qof walbaa ogyahay zamanka inuusan waxna tarin waxna dhibi karine allah uu zamanka gediyo marka caydii alla uu celinaya allana in la cayada waa kufri idin darro way ahaaniya tasmiyatu adan lilaahi tasmiyatuhu daharka in la caayo in lagu magacaabay in ilaahay la dhibo sababto waxaa weeye qofku waa u duur xulayaa sarbeeb wa soo maaha sarbeebna iyo caddaanba ilaahay rasuulkiisa in lagu caayo soo qalad maaha ma garan marka adaa ilaah lagu magacaabay ahaalituna alta'amulu in loo fiirsado qowluhu fa ina allaha huwa dahr inaad u fiirsatid oo aadan daahirkeeda ku qaadine gadaal buu ka fasirayaa axaadiidka oo uqallibu dahra yani uqallibu leyla wanahaar wanahaar waa la dhahay subxaana wa tacaala oo macnaa fa ina allaha huwa dahru macnaed ay tahay ilaahay zamanka kan isagu gagadiyo oo ku tasarufa alraabicatun kan afaraadna annahu qad yakuunu saabban inuu ilaahay caayaa dhici karta walow lam yaqsidhu yuusan uga jeedin biqalbii qalbigiisa waa sax waxaa dhici karta cagku zamanka zamanka xuma dadka badankoodana alla inay caayaan xun ugama jeeda soo maa laakiin ogowaa leeyahay caydaana ilaahay ku dhacaysaa ka edabiya soo dad badan marka dhahan alla zamanka waa nakhayaan zamanku balaayo noo keenay wakti wakti xumaanaa lagu jiraa wakti balaayaa lagu jiraa waktigu ma xuma waktiga waxa xumayna annaga camalkeenna waa waxa dhibaatada annaga jasiheenna waa soo ma jazaheenna iyo camalkeenna wixii ka soo baxay waay marka qofku inuu ilaahay u caayayo marka inuu ogaado waayo marka annahu qad yakuunu saaban inuu ilaahay caayaya dhici karta markuu isdaharka caayayo walow lam yaqsudu biqalbi qalbigiisu umaga jeedin si dadka badan afkiisa ku duraan laakiin waxaa la rabaa in la iska edbiyo oo laga joogta waxyaalaha xun baabu tasami hadda baabka oo calaaqada oo laleeyahay kitaabu tawxiidna waxaa weeye kitaabu tawxiid waxaa weeye in xaqa alle iyo waxdaanadiisa tawxiidka in la weyo wax alla wixii alla meel ku dhac ah in laga fogaado hadda alla meel ku dhac ka weyn in alla la caayo wax xun maa ka jiro marka ninkii zamanka caayana waa nin alla caayo alle qofkii caayan hadda waa gaalnimo soo maa marka in layska fogeeyo wax alla wixii idabxumo ah oo allah subxaana wa tacaala maqaamkiisa iyo uluuhiyadiisa iyo rabbinimadiisa inaad meel uga dhacdid inbaa lagaa ilaalinaya marka baabu tasami biqaadi lqudaati wa naxwihi in laysku magacaabo qaaliga qaaliyaalka ama maaragtay boqorka boqorrada iyo waxyaalahaas in maaragtay laysku magacaabo ayaduna maanta ma arkaysa inay wax xun oo aad iyo aad u liito ay tahay baabu tasami biqaadi lqudaati wa iyo maaragtay axkamu alxaakimiin iyo waxaas in laysku magacaabo iyadana waxaa loo diidaa qaadi lqudaa iyo melikulamlaak boqortooyada boqorkooda allah ah soo maha qaadiyaalkoo dhanna kan xukuma oo qiyaamada xukumaaya adduunkana xukuma waa alla subxaana wa qof marka hadda nufuudo haddii loo bixiyo ilaahay baad maaragtay isku shabahay ama haddaa qof u bixisa allah ku shabahaysa ama waxyaalahan jalaalatulmelik ee la yidhaahdo walidaalika boqorkaad wakhtiga uu qabsaday waa iska gooye ilaahaa ku anfaca khaadibulxarameynoo isku magacaaba ma garan iyadoo idaacaadka la dhegaysan yahay jalaalat lmalik lmucadam mufada idaacaadka la dhegaysalaayahay maalinta baa madiino soo ziyaartay mar dambe yaan la dhihinooya la iska gooyo kabacdi sunay noqotay boqor ka dambeeyana waa iska gooyo marka culimmada waxyaalaha maxaasintiisay ka mid tahay culimmada ay ku ammaanaan sababta waa lafdi aad iyo aad u xun nacam allah ka tawaabo baabu tasami in lagu magacaabo inay xun tahay biqaadi lqudaati wanaxwi in lagu magacaabo inay maaragtay wax xun tahay qof fi saxiixi waxaa ku sugnaa can abi hurayra can abi hurayra oo ka wariyeen can nebi sal allau calayh wasalam ina akhnaca ismin isim midka ugu foolxun oo ugu liita cinda allahi ilaahay agtiisa rajulun nin waayo tasamaa isku magacaabay malika alamlaak isku magacaabay laa maalika mid boqora oo adduunkaoo dhan hanta ma jiriyo boqorada dhan ila allaahu allah maaha markuusan isku magacaabin wa qaala sufyaan wuxuu yidhi midla shaahanshaah dadka shaahanshaah isku magacaabay waa faaris shaahanshaah laakiin iyadana waxa waaye boqorkii boqortooyada hadda qadaafiyaa isku magacaabay sooma malakulamlaad isku magacaabay soo maa iyaduna marka waa munkar waaye lama ogola wa fii riwaayatin aqyadu rajulin kan oo loogu cadho badan yahay cala allaahi ilaahay korkiisa yowma alqiyaamati qiyaamo wa akhbatihi ugu xun ma garatay rajulu tasamaa malik اlamlaak saasoo kale qof boqorkii boqortay isku magacaabay qowluhu akhna yacni awdac macnaa magaca ugu liid halkaana maxalushaahidka waxaa weeyaan wax alla wuxuu ku tusinaya makhluuq in la weyneeyo oo sifaatkii alla loo sugo ayaa la diidaya sababta waxaweye ilaahay waxaan dhahnay xalay axaadiidi rububiyadeedu in shirki loo sameeya lama ogolo oo nicmooyinka baatuu lii nicmada alla cid iyaan loo sugo yacrifuuna nicmat alla uma uluuhiyadiisa cid kale in loo sugo lama ogolo soo maa oo in ilaahay qayrkiis maaragtay la caabudana lama ogolo waa waxa istiqaatada iyo maaragtay waxyaalahaas oo dhan hayr illaahi loo diidaya in asmaadiisiiyo sifaadkiisana cid kale lagula maaragta qof inuu cilmulqaaqa caalimulhayb lagu maga lagu sifay ama lagu magacaabo malik alamlaa shaahan shaah waxaasoo in lagu magacaabo macnaa tilmaamihii alle iyo sifaadkii alleh ayuu qofku qaadan ama jalaalat lmeliki almucadam iyo waxyaalahaas oo kale walidaalika dadkii iska daaya khayru ilaahay ugu bedela wax ka fiican inay xaramka u khidmeeyaan in lagu daydaa fiican boqorrada ay ku daydaan nacam وفي صحيiح waxaa ku sugnaa can abi hurayrata can النبي sal الlaه عليه وaسلم qaala wuxuu dha ina akhnaca ismin ismkan in aqnaca ismin ismkan ugu xun cinda allah ugu liid rajulu nin waa yatasamaa malika lamlaaq isku magacaabo laa maalika boqor ma jiro oo adduunkoo dhan hanta ila allahu allah maahan qaala sufyaan wuxuu dhahay melik alamlaaq waa milu shaahan shaah boqorkii boqortooyada waa waxa waa faaris wa fii riwaayatin waxaa ku sugneed oo saxiixa aqyadu rajulin kan loogu cara badan yahay cala allah yowma alqiyaamati ilaahay ugu ugu cara badan yahay wa akhbatuhu kan ugu xun ninka ugu liita qiyaamo waxa waaye waa nin melikamlaaq isugu magacaabay ama qaadulqudaa culimmaduna maaragtay waa ay diideen nacam nin baa wakhti isku magacaabay nimankii salaajaqada la dhihi jiray culimmadii qaaraa u iftooday laakiin maawardi uu iftoon diiday sidaa darteed boqorkan xoogaa saaxiibow la ahaa marka oo u yeeray wuxuu yidhi waa ogahow dhahay inaad saaxiibkay tahay laakiin alla xabsidiisa maaragtay aad kaa reebtay marka waa kugu cuur daaraho dhahay waa oka yahay marka ilaahay qofkii ka cabsa man yataqi lah yajcal lahu eesh mahraja boqorka cabsashadiisa iyo dadka cabsadiisa inaad xaq uga leexdo maaha nacam fiihi masaa'il sidii waxaa dhacday awsaaci nin la dhihi jiray cabdullaahi bnu cali oo maaragtay asafaax ninka adeer ku ah ee amawiyiinta markuu dimishi qabsaday cabaasida xun u laayay oo weyddiiyey markaasuu waxuu dhahay dhiiggaan aan daadinayno ka warran kaasuu xadiid ku deliiliyey wuxuu yidhi laa yaxilu damu ri'in muslimin ilaa biixdaa alaa ma garan marka ninkan waa necabee dhiigoo iska daadi maaha saddex dadka dhaadlaynaysa midna maaha ninkaasna hadda wuxuua nin qaatila ummaddii soddon kun oo amawiyiin dadkii hal maalin hal laxda hal saac uu ku baabi'ey maarata ummaddii uu ku baabi'ey tawraadka faa'iidaradeedaa ka mid a markii dambe waa carooday inuu diloo damca ilaahunbaa ka fakiyey saalimihu maxaa ka cabseen miya waxuu dha ilaahay horjoogiisaan xastoo isaga dhan dubaabo ilaah maxuu ila soma ah, ah. marka xaqa ah, culimmada inay ku dhiiradaan hadiyo goora caadi ahaan jir in dad ahlulbaadila markasta laga cabsado ama waa ku dilaayaan ama maaragtay eh, maaragtay eh, dicaayadaa laga faafinaa ama boqorkaasaa ku dilaa ama waxaasoo kale culimmada maaragtay laguma aqoon jirin naam fiihi masaa'ilun ayaa ku sugan fiihi masaa'il baa ku sugan oo dhahay baabkan al-uulaa annahyu in layska reebo can itasamii in laysku magacaabo bimeliki اlamlaaki boqorkii boqortooyada iyo qaadi lqudaad iyo wixii la mida alhaaniyatu anna maa fii macnaaha wixii la mida waa la mid sida maaragtay shaahan shaah iyo qaadi lqudaad kamaa qaala sufyaanu siduu yidhi alhaalidatu altafadunu in loo dhug yeesho oo loo baraarugsaanaado oo litaqliidi fii haada arrintaas sida loo adkeeyey wanaxwihi maqalqadici iyadoo loola jeedo bianna alqalba qalbigu lam yaqsud macnaahu macnihiisa inuusan u jeedin oo markaad leedahay qofkan melikal alamlaak la leeyahay macnaa boqorraduu ugu weyn yahay umbaa loo jeedaa adduunyada maahane ee maaragtay asaga adduunya aakharaba boqorkaa looma jeedo laakiin maadaama lafdiga ay ka dhalanayso wax maaragtay tacdiim iyo faqfaqa waxaa dhici karta in dhibaato ay ka timaado saa dadkeed waxay culimmadu waxay leeyihiin xataa haddii la yidhaahdo qaadii qudaata misr ama qaadii qudaata maalan asacuudiya oo qaadii qudaata soomaal sheekh cuthaymiin wuxuu leey waa dhici kartaa inay bannaan tahay laakiin maca daalika in la iska dhaafaa fiican ra'iisulqudaad iyo maaragtay mudiirulqudaad iyo waxyaalahasaasoo kale in la yidhaahdo oo lafdiga maadaama uu balaayo ku aroortay in laga fogaado taasaa fiican aلثaaliثaةu altafadunu in dhug yeesho loo baraarugo litaqliidi adkaynta fii haada arrintan oo melika alamlaak iyo shaahan shaah iyo qaadi lqudaad soo loo adkeeyey iyo wanaxwihi wixii lamida maca alqadci iyadoo la goynaayo biأnna alqalba qalbiga lam yaqsud macnaahu lam yaqsid macnaahu macnaheed inuusu noqosin oo ah tacdiim oo qofkan ilaahay ou la sharco ama uu ka sharmay uma qasdin laakiin maadaama lafdiga uu ka dhalan karo oo maaragtay adab la'aan macallaahi ay tahay ayaa marka laga fogaanaya alraabica midda afaraadna attafaduhu in loo loo baraarugsanaado oo loo dhug yeesho anna haada arrintaana liajli illaahi subxaana wa tacaala arrintan marka waxa loo diidaa waxa weeye ilaahay dartiis iyo tacdiimin la weynaynayo in ilaahay subxaana wa tacaala cadamadiisa iyo rabbinimadiisa iyo asmaadiisa sifaatkiisa uluhiyadiisa maqaamkiisa in meel looga dhaco baabu ixtiraami asmaa'i illaahi subxaanahu wa tacaala wa taqyiiru اlismi liajli daalik kanna wuxuu u baab yahay isaan kusoo gebagabaynaynaa magacyaalka alleh in la ixtiraamo oo allah uu khaaska uu leeyahay subxaana wa tacaala ama sifaadka waaweyn ku tusinaysa qofkii magacaas isku magacaabana hadhow in la bedeli karo ayadana waxaa loo diidaa waxaa weeye waxaa la diidayaa waxba maaragtay ama shay makhluuqaho ilaahaybaa la barbardhigi karo oo maaragtay weyneyn sidii alla loo weynaynayo ama sifo sifada alla oo kale la siinaayo taasaa marka la diidaya baabu ixtiraami asmaa illaahi ilaahay isma in la ixtiraam oo qofka loo bixin wa taqyiiri lismi isimka in la dooriyo haddii uu qof magac alla uu khaasa u leeyahay ama sifo uu u leeyahay oo qofku la bax inuu dooray liajli daalik arrintaasoo kale u dooriyey daliisheediina waa kanaho can abi shurayx waa hani bini yaziid alkindi ninka la yidhaahdo oo saxaabiga ahaa annahu kaana yuknaa waxaa lagu kinaayoon jiray oo kunyadu ah wixii ab iyo a iyo hooyo abu maxamed ummu cali waxaasay carabtu ay la baxdo ab iyo ilmadooda ay isku kunyoodaan ayaa la yidhahdaa oo magaciisii uu ku daboolaa maxamedaa la yidhaahdaa wiilkiisa cali abu cali ama haddii qofkii faatima matalan la yidhaahdo ay gabar leedahay ama wiil umu maxamed isla baxaysa annahu kaana yuknaa abalxakam ayaa lagu dhexiyay xakamna waawaa xikmada iyo kan wa xukumoo oo xukunka u saaxiiba ah oo aabbo yahay xukunkuuba aabbo u yahaba asagaaba aabbo un markuu u yimid oo faqaala wuxuu nabiyu sal allau calayh wasalam in allaha huwa ilaahay asagaa wa xukmiy ma garata isagaa xaakima ah, isagaa xakama ah. wailayhi اlxukm xukumkan asagoo ku ahaada xukumka qadariga kan sharciga iyo kan jazaa'iga qadariga waa kowniga waxa dhacay sharcigana ilaahay isagaa xukuma hadhow hawaabta iyo cuquubadana hadhow allah asagaa kala xukumaya oo xukumka asagoo ku ahaada ee macnaha baxa meesha ku jirta maxaasaa lagu magacaabay meesha ku jirta faqaala wuxuu yidhi inna qowmii qoladayda aan ka dhashay tolkayga ida اkhtalafuu fii shayin hadday wax isu khilaafaan oo garta isku mari waayaan oo macnaha garta markay isku mari waayaan oo raggii kale ay xalli waayaan ninka ugu dambaysta baan ahaan jiray atowna way ii imaan jireen oo garta la kari waayo oo raggii kale ay xalli waayaan ayaa la iisoo gelbin jiro oo ii keeni jiray faxakamtum baynahum dhexdoodaan xukmi jiroo garyaqaan baan ahaa faradiya kila alfariiqayni labada qoloba raalli bay noqon jireenoo gar maqsuuda oo maaragtay garx oo daacada ayaan geli jiray faqaala wuxuu dhahay ma axsana haadaa tan waa sifo fiicano inaad cadaalad aad ku sifowdo waa fiican tahay laakiin magacaa marka khaldane famaa laka min alwalad wiilal maxaad leedahay maxaa carruur kuu sugnaaday faqultu waxaa qultu waxaanuu yidhi abuu shurayx wa muslim wa cabdullah saddexaas wiil ayaan leeyahay qaala faman akbaruhum yaa u weyn wiilasha kan ugu weynoo curadka kee weeyey qultu shurayxun waayo qaala fa anta abuu shurayxaata oo dhahay abulxakamkuu ka bedelay rawaahu abu daa'uud wahayruhu xadiidka albaanina waa six yeelay fiihi masaa'ilun baa ku sugan aluulaa ixtiraamu asmaa'i illaahi wa sifaatihi magacyaalka allay tilmaamihiisa in la ixtiraam sababta ilaahay isagaa xakam ah oo wax kala xukmiya isagaa xaakim ah marka qof kale in lagu magacaabo maaha walow lam yaqsid macnaa qofkiiuusan uqasin markaa qofku abulxakam loo bixinaayo inuu ilaahay lagula tartansiiyo ma ahayne oo ninkan maadaama xikmadiisa la arkay umbaa saa loogu bixiyey marka taasaa la diidaaya ahaaniyatuna taqyiiru lismi liajli daalik in magacii la bedelo oo maadaama ay ka dhalanayso qofkii is-ammaan iyo sifadii iyo magacii ilaahay in la siiyo in la bedelo ahaaliatu ikhtiyaaru akbari labnaai lilkunya in cunuga ugu weynoo curadka in markaa kunyada loo dooro gaar ahaan meesha waxaa ka muuqata in wiilasha badanaa loo dooro hadduu qofku markaas oo wiilo leeyahay sababtoo ah nabigu calayhi salaat slam wuxuu dhahay maxaad owlaad leedahay marka wiilashiiba marka uu sheegay kii weynaa ayuu ku kunyooday gabdhahana in lagu kunyoodaa dhib ma lahan laakiin wiilasha aad mooddaa inay muqadam ay tahay wallahu aclam wsala allahu calaa maxamedin waali saxbi wslim amin dabanaa noo socda insha allah أحمد